بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع تقسيم الاسم تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع waxaynu abwaabta halkan ka gallay abwaabtii icraabka ama calaamaat اlcraab wixii la odhan jiray calaamaat اlcraab calaamaat اlcraab waa shayada qaarkood waxyaabaha lagu godo ama lagu nasbiyo ama lagu jaro ama lagu jasbiyo baabkii ajrumiga calaamaat اlcraab la odhan jiray baabu macrifati calaamaat اlcraab waa qayb muhiima labada sheekh raximahum اllahu tacaala cali aljarim wa mustafa alaamiin dib bay u dhigeen baabkan <clears throat> cashiro badan bay ka horreysiiyeen marka halkan garteen inay dhigaan waa waxaa halkan ku jira afcaalu khamsihii baynu soo qaadanay muanihii ismigii mufradkii iyo muanihii iyo jamacyadii oo qaybin doono jam mudakar saalim iyo jam muanusaali iyo eh, intiiba eh, meelihii caraabkoogu wuxuu qorayaa kuwii caraabkoogu uu khilaafsanaa asalkii caraabka raabka asalkiisa uu khilaafsan raabka asalkiisa waxa weeye waxaynu ku soo maray baabkii la odhan jiray muxuu ahaayeen anwaacu اlicraab markaynu maraynay almucrab wاlmabni anwaac اlicraab wa anwaac اlbinaa halkaasaa <clears throat> kitaabku wuxuu ina soo yidhi haddii wax la godayo calaamaat اlicraab اlasliya calaamaadka icraabkee asalkaa waa adama wاlfatxa wاlkasra wasukuun weyn haddii wax la godayo asalku waa in damo lagu godo haddii wax la nasbinayo waa in fatxa lagu nasbiyo haddii wax la jarayo ama la hoos dhigayo waa in kasre lagu jaro asalku haddii wax la jasminayana waa in sukuun lagu jasmiyo mid walba midka la macnaa ee u macno dhow ayaa asal u ah alrafcu waxaa asal u ah adama waa laysku macno dhow yihin labadiiba godaal booda sheegaya annasbu waa fatxa aljaru waa kasra aljasmu waa sukuun hadihi calaamaat اlcraab alsliyaةu waan ku marnay wahunaaka wuxuu inasoo yidhi halkaa calaamaatun ukhraa tunkaru wa calaamaatun ukhraa naa'iba can alcalaamaat alasliya maala tudkaru fii mawaadiciha buu tudkaru fii mawaadiciha calaamado kalaa jira oo kuwa asalka aan ahayn oo meeshooda lagu sheegi doono marka halkan uu ku sheegay waxaynu ka soo baxnay alafcaal alkhamsa wax la dhaho alafcaal alkhamsa waxaynu ku soo qaadanay afcaal hamsaha waxa ugu muhiimsanaa laba shay maa hiya alafcaal hamsa inaad qeexdo afcaal khamsa waxay tahay waa mudaaric kasta maaha ficil maadi iyo ficil amar ama ficil kasta maaha wa kullu mudaaricin ittasalat bihi alif اlinayn aw waaw اljamaaca aw yaau lmukhaaaba yaau lmuanaat lmukhaaaba ficil kastoo mudaarica oo saddexdaa midkood la xidhiidheen waxaa la dhahdaa afcaal khamsa waa muhiim inaad ficil kasta gaar ahaan kuwa saxiixulaakhirka ah way fudud yihiin oo waad ka samayn kartaa ficil kasta inaad shantii mariso oo maalan marka yaqra'u lasoo qaado yaqra'aani taqra'aani waxaa la horeysiiya alif linaynka sida kitaabku waa alif linayn aw aw jamaacatin aw yaa mukhaaطabatin uu yidhi alif linaynkaad ku bilaabsa alif linaynkana ya-d iyo ta'da ya-daad horeysiinaysa saasay u qoraan culummadu yaqra'aani taqra'aani yaqra'uuna taqra'uuna iyo taqra'een yaqra'aani taqra'aani waxaa la xidhiidhay alif lutinayn yaqra'uuna taqra'uuna waxaa la xidhiidhay waaw ljamaaca taqra'iina anti ya faatimatu taqra'iina taana waxaa la xidhiidhay yaaw lmu'anatha almukhaatab arrinta labaad ee muhiimkii waxa weeye afcaal khamsaha in icraabkooga aad sheegto alafcaal lkhamsa waxaa lagu icraab alafcaal lkhamsa turfac bihubuuti nuun nuun baa lagu godaa nuunta oo aabita oo meesha taalla ayaa lagu goda watunsabu marka la nasbinayo nawaasib ficl muaaric ay soo galaan an iyo lan iyo idan iyo kuwii kale n soo maray tobankii waxaa lagu nasbiyaa bixadfi nuun nuunta laga tuura watujsamu bixadfi nuun waxaa lagu jasmiyaa xadfu nuun jawaasimtii markay soo gasho dhowr iyo tobanka jaasimaynu soo mara ilaa lix iyo toban jaasim oo qaar ficil keliya jasmiyaan qaarna laba ficil jasmiyaan awaasimtaasi haddii ay soo galaana afcaal amsaha waxaa lagu jasmiya xadfunuun raabkaasina waa muhiim ficilka muaarc ee afcaal amsihi markuu godan yahay nuun baa meesha taal yaraani yarauuna uu godan yahay idkaas marka la nasbinaya nuunta waa laga tuuraya yaraa iyo yarau buu noqonaya an yaraa iyo an yarau marka la jasminayna sidaasoo kale nuunta laga tuuraya waxay noqonaysaa lam yaraa iyo lam yarau wax kaloo muhiima ah halkaasi inaynu xasuusanno cashirada aynu soo qaadanay haddii dib loo fiiriyo mararka qaarkood oo aad meelo kala duwan baa lagu soo qaataa imminka ficilka mudaaric si soo maray halkanna waa ficil mudaaric baynu ku qaadanay imisan jeer baynu ficil mudaaric soo maray iyadoo ficil mudaaric laga warramay alafcaal lhamsana waa ficilkii mudaaric marka haddii aad dib iskugu jumladayso oo ad dib u eegto intaad mudaaric ka soo marto tara alcajab yani waxa weeye duruus kala duwan oo mutanawica oo mid waliba mudaaricuu ka hadlayay laakiin dhinaca mudaarica uu ka fiirinayay ayaad arkaysa waxaan jecela halkan inaan idin xasuusiyo ficilka mudaaric waxaynu soo qaadanay ficil mudaaric oo marka la jasminayo maalan marka la jasminayo sukuun lagu jasmiyo lam yaxfad kitaabkii koobaad lam yaxfad laa takdib lam yaqra in taftax nawaafid alxujra yatajadad hawaauha sukuun baa lagu jasminay waxaynu kitaabka labaad bilowgiisa kitaabkan labaad aynu ku jirra bilowgiisa soo qaadanay ficilka mudaarice muctalul aakhirka iyo waxa lagu jasmiyo icraabkiisao dhan baan soo qaadan icraabkiisana waxa ku jiray marka la jasminayo waxa lagu jasmiyo maxaa lagu jasmin jiray muctalul aakhirka hadduu ficilku muctalul aakhir yahay xadfu xarfcila lagu jasminay markii hore waxaynu soo qaadanay kitaabkii koowaad markay jasmu ficl mudaarici haddaad ku noqoto tusaalayaashiisa dhammaantood sukuun baa lagu jasminay lannu saxiixulaakhir bay ahay sukuun baa lagu jasminay ficilka mudaaric ee muctalulaakhirka markaynu soo qaadanayna muctalulaakhirku ama ha noqdo muctalun bilif sidii yataqadaa ama ha noqdo muctalun bilwaawi sidii yadnu ama ha noqdo muctalu bilyaai sidii ashtahi iyo yshtahi yaawi dhammaantood mar hadduu muctalulaakhir yahay xarafkuu doonaba ha ku bake waxaa lagu jasminaya xadfa harficilla halkan markuu afcaal hamsa noqdana maxaa lagu jasmiya ficilku hadduu min alafcaal alhamsa yahayna maxaa lagu jasmiya marka la jasminayo xadfu nuun carabiga saddexdaas keliya ayaa ficilka mudaaric lagu jasmiya sukuun baa lagu jasmiyaa xadfu xarfilcila lagu jasmiya xadfu nuunna waa lagu jasmiya laakiin dee saddexda xaaladood way kala duwan yihin saddexdaa mid afraad lagu jasmiyaa ficilka mudaaric ma jiro waa saddexdaa keliya haddii uu ficilku saxiixulaakhir yahay afcaal khamsana aanu ahay saxiixulaakhirna uu yahay sida yadhabu yakulu yashrabu yaqra'u yusaafiru waxaa lagu jasminayaa sukuun lam yaqra lam yusaafir lam yakul hadduu ficilku muctalulaakhir yahay sida yadcuu iyo yakshaa iyo yarmi waxaa lagu jasminaya xadfu harficila lam yadcu lam yaksha lam yarmi hadduu ficilka mudaaric afcaal hamsa yahay afcaal lhamsa hadduu yahay maxaa lagu jasminaya xadfu nuun lam yaqra'a lam yaqra'u lam taqra'i xadfu nuun baa lagu jasminaya marka saddexdaana waa inaad halkaa aynu darsigaa udambeeye u dambeeyey saddexdaa qaybood aynu soo marrayna waana sidaa u hayso oo ficilka mudaaric kolba qaybtuu yahay aad u fiirsato xaalatljasmi gaar ahaan markuu taagan yahay saddexdaa midkood eh, lagu jasmi darsigan wuxuu ka hadlayaa ismiga oo la qaybiyo taqsiimu اlismi waxaa loo qaybinaya ilaa mufradin wa muanan wa jamc saddexdaasaa loo qaybinaya ismiga saddexdaasaa loo qaybinaya mufrad muana iyo maxay iyo jamc baa loo qaybi bictibaari maa yadul calayh alcadad inta uu kutusaya tirada uu kutusaya marka la ego ayuu saddexdaa u kala baxaya ismi waana saddexdaasoo keliya ismigu kullu ismin waa inuu saddexdaa midkood soo galo ismigii mucrabka aha ismi bedelay waayahay haddii uu ismigu shay keliya ku tuso kitaabun waa kitaab keliya qalamun masjidu beytu sayaaratu maxaa la dhaha mxuuha baabun naafidatun rajulu imraatu waladu bintun ra'sun rijlun yadun caynun udunun shay keliya hadduu ku tuso fahuwa mufrad in dalla calaa shayin waaxid fahuwa mufrad muanaa goormuu noqonayaa in dalla calaa shayayn hadduu laba ku tusoo muana halkaasaa dabadeedna waxaa ka bilaabmaysa muanaa sidee loo sameeya muanaa sidee looga dhigi karaa ismigii mufradkaas ee muana looga dhigay waxaad ku daraysaa un mufradkii intood soo qaata alif iyo nuun ama ya iyo nuun nuuntuna mar walba way hoos dhiganta alif iyo nuun ama ya iyo nuun nuunta hoos dhiganta maalan caynun caynun ishii markaan laba ka dhigayo laba indhood waxaa la odhanaya caynaani caynun caynaani ama caynayni udunun laba ka dhig alifiya nuun ku dar udunaani laba dhigood ama udunaynina waa laba dhigood udunayni udunaani markaa tiraa alifiya nuun baad ku dartay udunayni markaa tiraana yaya nuun baad ku dartay nuuntu mar walba waa inay hoos dhiganta kitaabun musana ka dhig kitaabun maxaa la odhanayaa kitaabaani ama kitaabayni qalamun qalamaani qalamayni rajulu rajulaani rajulayni abiibun abiibaani abiibayni masalnaha saasaa loo sameeya mufradkaad soo qaadanaysaa ay mufrad alifya nuun ama yayanuun baad ku daraysa saana waad u akhriyaysaa rajulaani rajulayn jamca waxaynu nidhi hadduu ismigu shay keliya ku tusasta kitaabun iyo qalamun iyo rajulun waa mufrad hadduu laba shay ku tusa rajulaani qalamaani kitaabaani waa muana ka badan laba shay hadduu ku tuso aar min inain aar min shayayn hadduu ku tusana maxaa la dhaa jamca baa la dhaa marka iminka rajulun aad tidhaahdo waa nin keliya rajulaani ama rajulayni markaad tidhahna waa laba nin rijaalun markaad tidhaahdo ugu yaraan waa imise rijaalun markaad tidhahdo jamc ka dhigto ugu yaraan waa imise ugu yaraan waa saddex waa wixii laba ka badan tahay dee labadu waa musanne labada waxa la odhanaya rajulaan iyo rajulayn jamcu wuxuu ka bilaabmaa carabiga saddex shay ugu yaraan saddex weeyaan luqadaha kale labuu ka wada bilaabma af soomaaliga af ingiriiska iyo waxay leeyihiin iyagu mufrad iyo jamc weeyaan mufrad iyo jamc waa singular iyo blura ingiriiska singular iyo blural ma jiraan wax muana laydha af soomaaligeennu ma laha wax muana laydha wax nin iyo niman u dhaxeeyaa ma jiro wax arday iyo arday u dhaxeeyaa ma jiro macallin iyo macalimiin wax u dhaxeeyaa ma jiro koday laba shay hadduu qofku ay noqdaan raggu laba nin hadday yihiin sida jamcaad ula hadashuunbaad ula hadlaysa xaggeed ka timaadeen maxaad doonayseen waa laba qof aad sheegaysa sida dadka badan loola hadlo waxaad oranaysaa un maaragta eh, kutub baan haystaa kutub baan ayaan helay kutub baan soo iibsaday laba kitaab haddaad soo iibsata maxaad oranaysaa kutub baan soo iibsaday unbaad oranaysaa laba qalin haddaad haysato waxaad oranaysaa qalimaan baan haystaa af soomaaliga iyo af ingiriiska iyo malaha luqadaha kaleo dhan badankoog waxaa carabi ahayn waxay leeyihiin mufrad iyo jamac jamacugu markaa labu ka bilaabmaa jamacugu waa laba de wixii mufrad ka badan weeyaan laakiin luqada carabiga waxay leedahay mufrad meesha waxaa ku jiro luqadaanka lilahayn muana iyo maxay jamac sidaa darteed carabigu markaad laba buug leedahay laba buug laba inaad tiraa looma baahno laba buug bal turjun laba buug ama laba kitaab bal carabi ka dhig kitaabaanu badanaysa labada waad ka tegeysa laba looma baahna iyagu inaad luqadii kaloo dhan muanaha ma laha marka waa inaad tiradii cayinta saddex buug laba buug waa inaad tiraa laba buug luqadoo dhan imika two books buu odhanaya ingiriiska two books two looma baahna carabiga markaad marayso iyo laba midba kitaabahani weya rajulaani weya af soomaaliga barajulaani turjul adoon laba odhan adoon laba odhan barajulaani turjul ma turjumi karaysa waa inaad tiraa laba nin waa inaad tiraa leanu muhanihi baa ka dhex maqan jamaca marka carabigu waa imisaa ugu yar imisoo ka bilaabaa saddex buu ka bilaabmay aar min shayayn weeyaan aar min shayayn waa saddex iyo wixii kasii badan jamaciyada iyaga imika sida loo sameeya kama hadlayno leannu darsiga soo socda aynu kaga hadli doona wuxuu yidhi almila tacib alcaamilu wuu daalay ninkii caamilkii shaqaynaya wuu daalay xadara almuhandisu muhandiskii wuu yimid injineerkii naadaytu albaayaca naadaytu waxaan u dhawaaqay albaayaca kii wax iibinayey anaytu waxaan ammaanay al muhaabai haweenaydii ahlaaqda lahayd ama gabadhii ardayaddii ahlaaqda lahayd al muhaabai ahlaaqda wanaagsanayd alcaamilu almuhandisu albaayicu almuhaabai ama albaayica almuhaabai asmaadaasi waa asmaa waa ismi waana mufrad lannu waxay kutusaysaa shay keliya alcaamil waa shaqaalo keliya almuhandis waa muhandis keliya albaayic waa baayic keliya almuhadaba waa haweene keliya sida albinti iyo almutacalima iyo alqaa'ima iyo aljaalisa iyo almusallia iyo waa mufrad asmaadaasi dhammaantood waa is alcaamilu markaan muana ka dhigayna maxaad oranaysa bal labadii ka dhiga alcaamilaan iyo muana haddaa ka dhigila alcaamilaan iyo alcaamilayn almuhandisaan almuhandis almuhandisaani almuhandisayn albaayic البايعان البايعين المهذبة المهذبة المهذبتان iyo almuhadabatayn sida albint albintaani albintayn faaimatu dab ka dhigayso alfaaimataani alfaaimatayn muslimatun ama almuslimatu almuslimataani taada lagama tuurayo almuslimatayn muanaha waynu dhiganay sida loo sameeyo marka waa inaad sidaa ahib acaamilaani labadii caamil way daaleen xadara way yimaadeen almuhandisaani naadaytu waxaan u yeedhay albaayicayn anaytu waxaan faalleeyey faallo fiican ka bixiyey ammaan cala almuhadabatayn labadii akhlaaqda lahaa labadii dumar ahaa ee dibta lahaa alcaamilaani almuhandisaani albaayicayni almuhadabatayni muana ma yihiin mise maaha waa muana caamilaani iyo caamilayni mid ka midunbu ku soo qaaday caamilaanidi caamilaynina way noqon kartaa muhandisaani ayuu soo qaaday muhandisaynna way noqon kartaa labadan kalena eeg baa'icayn iyo muhadabatayn afartii buu kala qaybiyey labana alif iyo nuun buu raaciyey labana ya iyo nuun buu raaciyey jamcii tacib alcummaalu alcaamil marka la jamciyo muxuu noqday alcummaal ugu yaraan saddex qof weeyaan nimankii way daalay shaqaynayay xadara muhandisuuna way yimaadeen ugu yaraan saddex muhandis wey naadaytu lbaayiciin baan u dhawaaq ugu yaraan saddex baayico wax iibinaya wey anaytu cala lmuhadabaat ugu yaraan saddex dumara oo muhadabaada wey waa jamcii kuwaas alqaacida alsmu yanqasimu alaaata aqsaam yanqasimu ila alaaata aqsaam saddex qaybood wey ismu mufradun wamuhanan wajamc falmufradu وجمع فالمفرد ما دل على شيء واحد عامل كلية بايع كلية مهندس كلية رجل كلية امرأة كلية بنت و و ومفرد والمثنى كاللبضة لقد دقي ما هو واحد دل كتصة على شيئين أي كتصة لبا شيء اثنين oo laba ah waa adkaynaya شhayayni اثnain labuu ku tusa biziyaadaةi alifin wa nuunin maxaa lagu dara alif iyo nuun oo nuunta hoos dhigan tahay محمد محمدان محمدان كتاب كتابان قلم قلمان بكسر النون أو أو ياء ونون أما ياء iyo nuun baa lagu daraa محمدين قلمين كتابين رجلين في آخره aliftiiyo nuunta waxaa laga daraya aakhirka wowdiiyo nuuntana waxaa laga daraya aakhir biziyaadati alifin wa nuun aw yaain wa nuun labadaa midkood baad ku daraysa fi aakhirih aakhirkaad kaga siyaadinaysa hada huwa almuhana waljamc ma dala calى akara min اثنين min اثنين ma dala calى akara min اثنين laba wax ka badan min اثنين min اثنين bay inta badan min iltiqاau saakiniinka xarakada asalka ah waa kasra min inain ashu markay ka dambayso ayay fadxiyaan min albaabi min ilbaabi inta badan ma ydhaha min ilbaabi min albaabi baa la halkana min inain waljamcu maa dala cala akara min min inain laba wixii ka badan wey jamaca markaa ma kala saarsaarin wuu inoo soo socdaa isagoo la qaybinay tamriinaat cayin fi lcibaarati alaatiya almufrada wاlmuhanى wاljamc ذهبت مرة لزيارة الصديق فأدخلني في حجرة لها ثلاثة شبابيك وبابان جدرانها مزينة بالصور والرسوم وأرضها مفروشة بالبسط الفارسية وفيها أرائك مصفوفة وفي أحد جوانبها خزانة كتب عجيبة ورأيت هناك رجلين جالسين يذكران أخبار المخترعين ويقصان ما يشوق المستمعين من الحكايات اللطيفة والنوادر الطريفة ذهبت مرة mar baan tegay لزiyaaraةi صديiq inaan saaxiib soo booqdo faأdkhalanii wuxuu igeliyey fii xujraةi qol laha ثaلaaثaة shabaabiik وbaabaan saddex daaqadood iyo laba albaable judraanuhaa taasoo gidaaradeedu musayanatun la qurxiyey bisuwari sawiro warusuum iyo waxyaaba lagu qorqoray wa arduhaa dhulkuna mafruushatun lagu goglay bilbusud alfarisiya roogag gogashii faris laga keeni jiray iraan ee quruxda badnayd lagu goglay wa fiiha xujradaa dhexdeeda waxaa ku sugnaa araa'iku sariiro masfuufatun safan ayaa ku sugnaa wa fii axadi jawaanibiha dhinacyadeeda xujrada dhinacyadeeda mid ka midana khasaanatu kutubin waxaa ku sugnayd kutub yani maarsa eh, eh, kabadh eh, kutubeed cajiiba ah oo la yaab leh oo aad u qurux badan ayaa ku sugnaa oo shalfiskii iyo wixii leh oo maarsa ah. wa ra'aytu hunaaka <clears throat> halkaa waxaan ku arkay rajulayni laba nin jaalisayni oo fadhiya labadaa nin oo yadkuraani hadal haya ahbaar almukhtariciin dadkii wax ikhhtiraacday ee wax sameeyey waxaan loogu horeyn sameeyey wararkooda ka sheekaynaya hebel waxaan sameeyey u horeeyey hebel waayo qusaani ka qisaynaya maa yushawiq wax shawq iyo xiisogeliya almustamiciin dadka dhegaysanaya oo min alxikaayaati latiifa sheekooyin wanaagsan wanawaadirna waa sheekooyinu waxyaabaha naadir lala yaabo aariifa aariifa iyo allatiifa way isku dhow yihiin waa isku macno nawaadirka fiican ee dadku ka hela iyo xikaayaadka wanaagsan marka allatiifa iyo aariifa waa isku mid xikaayaad iyo nawaadirna way isku dhow yihiin sidoo kale way isku dhow waayahay waxaynu ka soo saaraynaa waxyaabaha jamca marka hore aan ku horeeyo jamca habaabiik baa ku jirta habaabiik jamcu shubaakin oo aaqadii eh, ah eh, judraanuhaa waa jamc jamcu jidaarin jidaar baa la jamciyey asuwar waa jamc suura bay ahayd suurata keliya rusuum waa rasmi eh, busud waa bisaad busud waa jamc mufradku waa bisaad sida kitaab oo kale kitaab kutub baa lagu jamciya araaik ariika weye araaik waa jamac ariika jawaanib waa jamac jaanib weeye kutub waa jamac kitaab weye mufradkeygu waayo akhbaar waa khabar mufradku almukhtariciin almukhtaric weeye mufradku waayo almustamiciin almustamic wey mufradkiisa xikaayaat xikaayat baa mufrada nawaadir naadirat baa mufrada naadirat kuwaasoo dhan waa jamc muana markaan ka soo saaro baabaani baa ku jirta baabun baabaani waayahay maxaa kaloo ku jira rajulayni rajulayni jaalisayni baa ku jira jaalisayni waa yahay maxaa kaloo ku jira muano kale miyuu ku jira iyo yadkuraani ka warrama labada yadkuraani waxay hadalhayaan yaqusaani waxay ka sheekaynayeen yusaafiraani yadhabaani yaqra'aani yashrabaani ya'kulaani yaktubaani kuwaa ka warrama maxay yihin kuwaas yaktubaani markaa dhahda maxay ahayd afcaalu lkhamsa muana lama idhaho ism haddaad maqasho mufrad iyo muana iyo jamac asmaadoo keliya iskale mufrad iyo muana iyo jamac taqsiimu lsmi buu ku yidhi maaha taqsiimu lficli walxarfi taqsiimu lsmi marka yadkuraani yakulaani yashrabaani yaqra'aani waa afcaalu khamsa maaha muana maaha way u eg tahay muana la moodaa laakiin mar hadduu wuxuu ficil yahay muana ma noqonayo mar hadduu ficil yahay jamac ma noqo imka haddaad yakuluuna tidhaahdo yakuluuna ma jamac ba mise waa afcaalu khamsa waa afcaalu khamsa yakuluuna jamac baa la moodaa waa ficil ficilku mufrad iyo muana iyo jamac ma kala laha marka yadkuraan iyo yaqusaani waa afcaal amsa oo marfuuca biubuuti nuun lagu goday muanaha iyo meel kama soo galaan meelna kama soo galaan muanuhu waa inuu ismi yahay jamcuna waa inuu ismi yahay waxa mufrad iyo muaniya jamca loo qaybiya waa asmaada wey mufradkii idinkaa soo tirinaya mufradka maratan baa kamida maratan ziyaara waa mufrad lama tirin karo sadiiq waa mufrad xujra waa mufrad maxaa la idhaha musayana xataa waa mufrad arduha waa mufrad mafruusha waa mufrad axad waa iska mufrad maxaa la dhahdaa khazana waa mufrad cajiiba waa mufrad hmm, maxay kale kuwaas iyadana ku jira tamriinka labaad ani asmaa alaatiya laba ka dhig an taniya buu ku leeyahay ani baabun baabaani iyo baabayn shajaratun shajarataani shajaratayn ariiqun ariiqaani ariiqayn cusfuurun cusfuuraani cusfuurayn kariimun kariimaani kariimayn akiy akiyaani akiyayn akiyun bihada xadiiqa xadiiqataani xadiiqatayn nahr nahraani nahrayn kitaabun kitaabaani kitaabayn waraqatun waraqataani waraqatayn caleemaha caleenta geedkana waraqatun waa laydhaa xaashida aynu wax ku qorana waraqatun labadaba waa laydhaa waraqataani waraqatayn التمرين الثالث رد الجموع الآتية إلى مفرداتها جمعيدا مفردك يعلي رد u celi aljumuuca alaatiya ila mufradaatiha wastacmil kula mufradin fi jumla mufiida bal jumladu hay noo dambayse horta mufradkii u celiya nujuumun najmun basaatiin bustaanun muminaat muminatun haweenada keliya bixaarun baxrun sufunun safiinatun ta keliya safiinatuna sufunun تكليها سفينتنا سفن جمع بكتر يركا حروف ير حجرات حجرة فنادق فندق جنود جنود جندي ويان مفرد جند هدي الله أسكر أسكر بدن ويدا لفتد وي جندي أطباء أطباء طبيب مخترعون مخترع taqsiim اljamci wاllah aclam